bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllahma wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waa darsigii labaatanaad ee kitaabkii dafcu ihaam اlإضiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama muxamedi اlamin الshinqiiطi caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaadhnay suurat الnisaa cinda qowlihi tabaaraka watacaala fain atayna bifaaxishaة facalayhina nisfu ma clى اlmuxsanaati min alcadaab fain atayna hadday la yimaadaan waxaa laga hadlayay dumarka addoommada ah iyo hadday sinaystaan xadka ay leeyihiin cuquubada ay leeyihiin fain atayna hadday la yimaadaan dumarkaasi bifaaxishatin midii foosha xumid mid foolxun oo zina hadday la yimaadaan fa calayhinna korkooda waxaa ahaaday nisfu maa cala almuxsanaat dumarka xorta ah waxaa korkooda ah niski oo min alcadaabi cadaab dumarka xorta ah ee zinadu ka dhacday cuquubada iyo xadka korkooda ah xadka niskii ayaa kuwa addoommada korkooda ahaaday ayib ayaddani marka waxay tilmaamaysaa dabcan xadku waa laba nooc mid waa rajmi oo waa dhagax kudil kaa isaga ma qaybsamo oo tanaasuf ma aqbalo laakiin xadka oo jeedalka ah kaas haweenayda sinaysatay hadday xor tahayna waa boqol hadday adoon tahayna waa konton konton jeedal waay ayb ayaddaasi markay sidaa u sheegtay xadka dumarka ee addoommada ee zinadu ka dhacday ayaa haddana aayadda kale ku jirta fii suurati nuur ayaa iyadu waxayna kala qaadin addoommo iyo kuwa xor ah hal xugun bay wada siisay cumuumkeeda marka la fiiriyo taasuu marka iswaafajinaya hadihi alaayatu aayaddani marka tadullu waxay kutusaysaa calaa ana alimaaa addoommadu idaa goortii zanayna ay sinaystana juridna in la jeedlayo khamsiina jaldatan konton jeedal oo nisfu maa cala almuxsanaat waay macnaa waqad jaa-da xaqiiqo waxaa timid aayatun ukhra aayad kaloo tadullu ku tusaysa bicumuumihaa caamnimadeeda kugu tusaysa iyo macnaheeda gudaha weyn calaa anna kulla zaaniyatin zaaniyad kasta haweenay kastoo sinaysatay tujladu in la jeedlayo miata jaldatin boqol jeedal in la jeedlayo wahiya aayadda sidaa sheegaysana qowluhu tacaala wey alzaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidatin minhumaa miata jalda haweenayda zinaysatay iyo ninka zinaystay mid kastoo ka mid a kulligood waxaad ku dhufataan boqol jeedal marka azaniya waa lafdun min alfaadi alcumuum soo maaha laanna al baa la geliyey <clears throat> cumuumkeeda waxaa laga fahmayaa inay soo galayaan nin kastoo zinaysta iyo haweeney kastoo zinaysata iyo cumuumka ayuu cumuumku qaadanaya ayib cumuumkeeda waxaa gelaya marka dumarka addoommada zinaystay baa soo gelaya cumuumkeeda marka aayaddaa cumuumkeeda iyo midan yacni wax weeyaan ka hadashay goonida uga hadashay dumarka addoommada zinaystay labadaasaa marka u baahan in laiswaafajiyo waljawaabu jawaabtu wax weye jawaabtu daahirun waa mid cad wa waa mid muuqato aan qarsoonayn wa huwa jawaabkaasi waxa weeye ana hadihi alaayata aayadani mukhasisatun waa mid khaas yeelaysa liaayati nuur liannahu laa yatacaaradu iskama hor yimaado caamun wa khaasun iska fududahay taasi macnaha bimacnaa waxa weeye azaaniyatu wazaani waa caam tan oo facalayhina niswa cala lmuxsanaatna waa khaas khaas iyo caamna wax tacaaruda kama dhexeeyo see buusan uga dhexaynin bimacnaa suuradan iyo fardigana isku haystaan khaaskaa la camal siinaya khaaskaa la qaadanaya naska khaaska ah macnaha uu faa'iideeyeybaa yaa la qaadanaya jus-iyadana ay isku hayaan soo maa wixii ka soo hadhayna naska caamka abaa ah yaa qaadanaya afraadda kaloo dhan halkaasay gelayaan fardigan naska khaaskii ku soo aroonayna khaaska ayaa la camal siinaya o isagaa la horumarinaya sidaasaan marka wax tacaaruda ugaba dhexaynin ayb aayadda xigta waxa weye qowluhu tacaala yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum yuriidu allahu alla wuxuu doonayaa liyubayina inuu caddeeyo lakum idinka wayahdiyakum inuu idin hanuuniyo sunana aladiina kuwii jidadkooda min qablikum hortiin ahaaday ayb yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina ummadihii inaga horeeyey jidadkoodii inuu idinku hanuuniyo ayb meesha waxaa marka ka muuqata oo aayaddaa loo deliishadaa mas'alo ka mida masaa-isha cilmiga usuul fiqiga bal ah daliil oo adilada mukhtalafu fiihiga ah adilada la deliishado ayaa waxay isugu jiraan adilo laysku waafaqsan yahay inay daliil noqon karaan iyo adilo ay fuqahadu isku khilaafeen iyo culimmada usuulku daliil ma noqon karaa shaygan mise ma noqon karo adilada laysla ogolyaha waa kitaabka eh, iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska oo cinda aljumhuur ah soma khilaafan lidaahiriya ayb adilo kaloo badan baa jirta marka oo madaahibtu isku khilaafsanta qolo qaadanayso qolona ayna ogoleyn maalan waxaa ka mid ah masaladan hadda aan dul joogno oo kale sharcu man qablana yacni ummadihii inaga horreeya kutubta usoo degtay ee rususha loo soo diray waxyaabo sharci u ahaa oo iyaga loo jideeyey diinteennuna ay sheegtay ama aan helay in loo jideeyo ummadda hore u ahaa sharci u ahaa inaga sharci bay noo yahay mise nooma ah man qablana waxaa ka mid a oo kale ama madhab saxaabi saxaabada nin ka mid uu meel maro cid kaloo ku khilaaftayna aan la helin saxaabadii ah xujo miyaa daliil miyaa qowlkiisa qowl saxaabi waxaa ka mid a alistisxaab baa ka mida waxaa ka mida camalu ahli lmadiina soo ma wahaakada marka min aladila almukhtalafi fiiha w bayna alfuqahaa ama bayna alculamaa ayib marka ayadan waxaa loo deliishaday wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum ku idinka horreeyey jidadkoodii buu idinku hanuuninaya saasuu alla doonaya hadihi laayatu aayaddan marka tadullu waxay kutusaysaa bidaahiriha calaa ana sharca man qablana ummadihii inaga horreeyey sharcigoodii sharcun lana inuu inagana sharci noo yahay magee laga qaadan wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wanadiiruhaa aayadda midda la midkaa qowluhu tacaala weeye ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih ulaika kuwaas waxaa laga soo warramay rusushii dhowr iyo toban rasuul baa laga soo warramay markaase alla wuxuu uhi ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weye hada allaahu alla uu hanuuniyey ee fa bihudaahum hanuunkooda iqtadih ku dayo hanuunkooda raac baa nabiga la yidhi sal lay wasalam yaani rasushii kaa horeysay hanuunkoodii raac oo jidkoodi mar ayb aayaddani tii horey la oo iyaduna waxay caddaynaysaa shuruucdii loo soo dejiyey rusushii hore iyo kutubtii hore ku timid ayaa nebiga la raac marka sharcun lana waay soo maa ayb illa wixii nabigeena la amray sal lay wasalam inagana sharcigu una yahay sooma sidaas labada aayadood marka macnahaasay faa'iideynaya waqad jaa-ad waxaa timid aayatun ukhraa aayad kalaa timid oo tadullu ku tusaysa calaa khilaafi sidaasi ka duwan oo sharcigii ummadihii hore inuusan sharci noo ahayn ayb hiya iyada aayadaasina qowluhu tacaala waaye likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja likullin mid kasta oo ambiyadii rusushii ka mid a jacalnaa waanu oo minkum idinka idinka mid likullin jacalnaa waan yeelnay minkum xaaluu idinka idinka mid yahay shircatan baan u yeelnay ama minkum oo idinka idinka mida shircatan baan u yeelnay waminhaajan yani dariiq iyo manhaj iyo sharci baan u yeelnay w halkaan waxaa aayadda ka muuqda in nebi kasta uu lahaa sharci iyo dariiq isaga uu gooni ah oo mid walba wixii lagu soo dejiyey iyo ka kale waxa loo jiday inay kala duwanaayeen taa marka waxaa loo daliishaday in sharciga ummadihii hore loo soo dejiyey annaga uusan sharci noo ahayn ayib oo kaana uu ka duwan yahay wa wajhu ljamci waa iswaafajinta wejigeeda bayna dalika daalika la iswaafajiyo aayaadka in la layswaafajiyaay mukhtalafun weeye wejigaasi miska laysku khilaafsan yahay fiihi dhexdiisa ikhtilaafan iskhilaaf mabniyan oo ku dhisan cala alikhtilaafi iskhilaaf korkiibuu ku dhisan yahay laysku khilaafsan yahay fii xukmi hadihi almas'ala mas'aladan xukumkeeda khilaafka ku jira ayaa waxaa ku salaysan khilaafka laysku khilaafsan yahay wejiga lagu jamcinaya labadan aayadood wajhul jamcigii baa laysku khilaafay in laysku khilaafana wuxuu ku salka ku hayaa ama ku dhisan yahay khilaafka laysku khilaafsan yahay mas'aladan ah hal sharcu man qablana sharcun lana am laa khilaafkaasay labadan aayood iswaaajintooduna ku salaysan ayb fa jumhuur lculamaai marka culimmada badankood waxay qabaan calaa ana sharca man qablana dadkii naga horreeya sharcigooda in habata hadduu sugnaado bisharcinaa sharciga naga ku sugnaado fa huwa sharcun lanaa sharci buu noo yahay maa lam yadulla hadduusan ku tusin daliilun daliil oo min sharcinaa sharciga ka mid a calaa naskihi xukumkaa in la nasakhay ayib sharcigaa ummadihii hore ku yimid in la nasakhay oo la bedelay haddaynaan helin wax daliiloo ku tusaya liannahu maa dukira lama sheegin liannahu sharcigaas maa dukira lanaa looma sheegin fii sharcinaa sharciganaga dhexdiisa looguma sheegin ilaa liajli lictibaari walcamali mooye inaan yani ku cibro qaadano ya inaan ku cibro qaadano fahno iyo inaynu ku camalfalno umbaa loo sheegay ilaa maxaa kaloo meesha loogu soo keenay waa maxaa qur-aanku u sheegay oo sunnadu u sheegtay ujeedadu waxay ku cibro qaata oo ku camalfala saasaa loo keenay mar hadday sidaas tahayna bimacnaa sharcun lana waa madhabka jumhuurta sidaas weyaan ayb wuxuu ka soo guurinaya sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah ummadihii hore sharcigoodu inuu sharci noo yahay madhabka wuxuu ka soo guurinayaa jamaahiiru salaf wal a'imma salafka jamaahiirtooda iyo a'immadii salafka badankood ayuu ka soo guurinayaa inay qabeen ana sharca man qablana sharcun lana inuu sharci noo yahay ayb laakiin shuruud buu leeyahayo markuu sharci noo noqonayo oon cuskanayno ka daliil ahaan u cuskanayno shuruuddiisa waxaa ka mid a maa lam yarid sharcuna bikhilaafihi waa inuusan sharcigeenna uusan ku imaanin wax khilaafsan maalan towreed buu ku yaalay sharcigani injiil buu ku yaalay kutubtii hore lasoo dejiyey buu ku yaalay laakiin qur-aanka ama sunnada waxaa ku yimid yaa wax khilaafsan sharciga oo garab marsan marka sharci nooma ah soo ma leanna sharcigeenni baa garab maray marka shardi waa inaan laga helin sharcigeenna waa inaan laga helin wax khilaafsan hadday iskhilaafaan annaga kaanaga marka sharci noo ah kaas marka qaadan shardi waa shardiga labaadi wax weeyaan waa inuu sugnaado oo uu ku sugnaado sharcigeenna xugumkan iyo sharcigani inuu ahaa mid horay u jiray sababta maxaan u leenahay lianna mujarad in laga helay kutubta hadda ay haystaan ahlulkitaabku towreediyo injiil in laga helay kuma tusayso inuu sharci xagga ilaahay ka yimid yahay sababt maxay tahy lanna taxriif baa ku dhacay soo ma towreediyo injiil labadaba taxriif baa ku dhacay maadaama taxriif ku dhacay waxaan meesha ku yaallaay ma wixii ilaahay xaggiisa ka soo degaybaa mise waa waxay wadaadadoodu ku dareen lama yaqaano soo sidaas daraaddeed waa in laga helo qur-aanka ama sunnada laga helo sharcigani inuu ahaa sharci hore oo jiroo ilaahay soo dejiyey haddaan taa la helin warkooda laguma qaadan karayo ayb ibnu teymiya wuxuu ku daray wakadalika bimaa tawaatara canhum buu yidhi haddaan sharcigeennana laga helin laakiin ayaga xaggooda tawaatur lagu soo guuriyo inuu ahaa sharci ilaahay soo dejiyoo hore oo ahlulkitaabku ku tawaaturaan ama nasaarada ama kirist ama muxuu ahaa yahuuddu tawaatur noocaas hadduu ku yimaado iyadana waa la qadan buu leeyahy waxay salka ku haysaa sida masalatu tawaatur waad garanaysaan masalatu tawaatur xataa looma shardiyeeyo iqo iyo cadaalad iyo looma shardiyeeyo ayb almuhim shuruudda haddii la helo jumhuur ulculamaa waxay qabaan sharcu man qablana sharcun lana ayb wacalaa hada alwajhi wacalaa hada alqowli qowlkaa markaan qabno shaaficiyadiiyaa khilaafsan oo iyagu waxay leeyihiin sharcu man qablana laysa sharcan lana imaam shaafici iyo atbaacdiisaa khilaafsan wacalaa hada alqowli qowlkaa korkiisa markaan qabanno fa wajhu ljamci bayna alaayateyn waa qowlkee qowlka dhahaya sharcu man qablana sharcun lana kaa markaan qabanno fa wajhu ljamci jamcinta wejigeeda bayna alaayatayn la jamciya waxa ana macnaa qowlihi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan aayaddaasi macnaheedu wuxuu noqonayaa ana sharaa'ica arusuli rususha sharaa'icdeed rubamaa yunsakhu in la bedelaa dhici karta fii bacdihaa qaarkeed lagu bedelo xukman xugum in lagu bedelo xugumkaasoo kaana ahaaday fii hayrihaa iyada heyrkeed ow ama yusaadu in la siyaadiyo fii bacdihaa qaarkeed dhexdeeda xukman xukman xukm lagu siyaadiyo xukmkaasoo lam yakun aan ahayn fii hayrihaa iyada hayrkeed bimacnaa waxay noqonaysaa likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan shircatan wa minhaajan waxaa laga wadaa xugum shareecadan dambe shareecadan dambe ayaa waxay bedeshay xugum ku jiray tii hore soo ma marka kan kii hore bedelay xugumkii towreed ku yimid ama injiil ku yimid buu qur-aanku bedelay soo ma maadaama uu bedelay kan dambe waa shirca iyo minhaaj khaas ku ah nebiga iyo ummaddiisa soo ma leanna kii horee jiray ayuu nasakhay waxaa kaleeto iyadana dhici karta in diintan shareecadan dambe ay la timaado axkaam aan kuwii horeba ku oolin markaana waxaa la dhahayaa shircatan wa minhaajan soo ma labadaasaa marka lagu fasirayaa likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan oo ama axkaamtii hore kutubtii hore ku taalay baa wax ka bedelay ama kuwo cusuboon kuba oolin kuwii horuu la yimid marka waa shircatan wa minhaajan laakiin aayaddu kama hadlayso sharci kutubtii horena ku yaalay shareecadanina ayna bedelin kuma saabsana maxay ku saabsan tahay labadaasay ku saabsan tahay ama sharci la bedelay oo la nasakhay ama mid cusub oo ya sharcigan dambe uu la yimi labadaasay ka hadlaysa ana sharaa'ic arusuli rubamaa yunsakhu in la nasakhaa dhici karto la bedelo fii bacdihaa qaarkeed xukman xugum oo kaana ahaa fii hayriha eyrkeed yani haraaicdaasi sharaa'icdii kale ku yaalay oo amase yusaadu in la ziyaadiyo fii bacdihaa xukmun in lagu ziyaadiyo xukumkaasoo lam yakun aan ahayn fii hayriha iyada heyrkeed kutubtii horeba aan ku oolinba inay siyaadiso dib kala timaado taasaa laga wadaa fashircatu markaasi fashircatu idan markaasi ima biziyaadati axkaam inay tahay axkaam la siyaadiyey axkaamtaasoo lam takun aan ahayn mashruucatan mid la jiday qablu horaan oo kutubtii horeba aan ku jidaysnayn wa ima binaskhi shayin inay tahay shay la nasakhay iyo xugum la bedelay shaygaasoo kaana aha mashruucan mid la jideeyey qablu horaan marka ama waxaa laga wadaa mid la nasakhay ama waxaa laga wadaa mid cusub ayb fatakuunu laayatu aayaddu marka waxay noqonaysaa laa daliila fiiha wax daliila inuusan dhexeeda ku sugnayn calaa ana maa habata bisharcina wixii ku sugnaaday sharcigeenna annahu isagu kaana inuu ahaa sharcan liman qablana dadkii naga horreeyey inuu sharci u ahaa oo walam yunsakh aan la nasakhin annahu isagu laysa inuusan ahayn min sharcina sharciganaga inuusan ka mid ahayn aayaddu kuma tusayso maxaa yeelay lianna ziyaadata ma lam yakun qablu wixii aan horay u jirin waxaan horay u jirin in la siyaadiyo aw naskha maa kana min qablu ama wax horay jiray in la bedelo mid kale lagu bedelo kilaahumaa labadooduba mid kastoo ka midi laysa muusan ahaan min maxali nisaac meesha laysku haysta maba ahaba waaa laysku haysta muxuu yahy ya taxriir maxali nisaac meesha laysku haystay qolona leeyihiin laysa sharcan lana qolona ay leeyihiin sharcun lana waa xaggee waxay isku haystaan xukun ku yimid kutubtii hore sharciganaguna sheegay inuu ku yimid aanan la bedelin sharciganagu uusan naskhin laba layskuma haysto marka hadduu naskhay oo sharcigeenna uu ku yimid naskhigiisu layskuma khilaafsanaa inuusan sharci noo ahayn laysa sharcan lana liannahu mansuuq wa soo ma bal shareecadeenna gudaheeda axkaamtii la nasakhay oo la bedelay sharci nooma ah soo ma axkaam la bedelay waay marka wixii la bedelay nooma ah wakadaalika waxaan horay u jirin oo kutubtii hore oon ku oolin oo shareecadan dambe ay dib ka keentayna layslama diidanaa xaggee laysla diidan yahay maxalu nisaacu marka wuxuu ku imaanayaa sharci kutubtii hore ku yimid shareecadeennu sugtay inuu ku yimid oy sheegtay isla islamarkaana aynan nasakhinoo bedelin sharci ma noo yahay mise nooma ah labadan aayadan hadda lagu fasiray oo likullin jacalnaa minkum shircatan waimnaajan labadaa lagu fasiray laysa min maxalli nisaac kilaahumaa laysa min maxalli nisaac dood meeshay ku jirta maba ahba halkaasaa marka aayadda la marinaya kaa waxaan waa qoladii qabtay ya sharcu man qablana sharcun lana say aayadaha u kala tawjiihiyeen ayadan sidaasay u tawjiihiyeen isma diidayaan marka aayadii hore aayadii hore ahayd labadii aayadooda hore isma diidayaan ayib qoladii kale tidhi sharci nooma ahana say iyaguna ay isu waafajiyeen wa ama calaa qowli shaaficiyi waman waafaqahu marka la qabto hadalka imaamu shaafici iyo dadka waafaqsanee raacsan oo dhahaya maxay ana sharca man qablana dadkii naga horeeyay sharcigoodu laysa sharcan lanaa sharci nooma ah ilaa binasin nas mooye caddaynna wey oo min sharcinaa ka ahaatay annahu isagu mashruucun lana inuu anagana sharci noo yahay mooye ah, in anagana naloo jideeyey in la helo mooyaha yacni wuxuu leeyahay imaamu shaafici sharcigii shuruucdii ummadihii hore sharci noomaah allahumma in ay sharciganaga laga helo nas caddaynaya in anagana naloo jideeyey mooye oo de markaa haddii laga helo layskumaba khilaafsanaan taana soo wuxuu ku yimid towreed injiil buu ku yimid sharcigeenni iyo qur-aankuna waa noo jideeyey islaayadii buu noo jideeyey taa wuxuu leeyahay ayada sharci buu noo yahay laakiin haddaan shareecadeennu sheegin inuu anaga sharci noo yahay annagana naloo jideeyey sharci nooma ah buu leeyahay qolo walba waxooday lahaayeen ya qolo walba waxooday lahaayeen ayb kitaabkooday lahaayeen sharcigooday lahayen see isu waafajinaysaabay marka madhabkaa marka la qabto see baa loo jamcinaya fa wajhu ljamci marka jamcinta wejigeeda ana almuraada bisunani man qablana wa bilhuda fii qowlihi tacaala ulaa'ika aladiina hada allah wuxuu marka ku jamcinayaan ana almuraada ujeeddada bisunani man qablana wa bilhuda ah bisunani man qablana waa aayaddii hore soo ma aayaddii hore waay oo muxuu ahaa yuriid llaahu yuriid اllahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunan aladiina min qablikum marka sunan min qablina oo aayaddaa ku yimid iyo bilhudaa oo ku yimid aayaddan ulaaika aladiina hada lah oo aayaddii marka sunan man qablana iyo hudaaga waxaa laga wadaa usuul baa laga wadaa saas oo diinta usuusheeda ah. allatii usuushaasoo hiya tawxiidu ah lal furuucu alcamaliyatu lagama wado yacni furuucda camaliga furuucda dhaqanka gasha ee camal ahaan loo sameeyo ma aha laakiin waxaa laga wadaa usuusha ictiqaadiga ama usuululcilmiya waxa la yidhahda alusuul alcilmiya ictiqaadka laga wado tawxiidkaiyo wixii la mid a tawxiidka akhlaaqda yani waxa weye mabaadida kutubtu ay ku idlayd oo kutubtu dhammaanteed ay la timid waa waxa u yaqaanaan culimmada qaarkood addiin uljaamic baa la dhaha addiin uljaamic waa wixii kutubtu ka midaysnaayeen usuusha waaweynay kutubta ilaahay soo dejiyey ku rusushuna la wada yimaadeen taasaa laga wadaabay dhaheen yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunan aladiina min qablikum iyo ulaaika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi usuusha iyo towxiidka kaga daya waa amaa furuucda iyo masaa-isha camaligaah ee xubnaha iyo dhaqanka gasha taa iyada ah ee farciga ay yidhaahdaan kuwa iyada qolo walba gooni bay u ahay sharci walba goonidiisuu lahaa kitaab walba goonidiisuu lahaa rasuulka walba gooni buu lahaa taasay marka kala fasireen ayb bidliili waxaa daliilu arrintaa iyadaa qowluhu tacaala qowlihi bidaliili qowlihi tacaala likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja waxay ku kala wajaheen marka ayaga likullin jacalnaa minkum shircatan waminhaajan waxay yidhaahdeen alfuruuc alcamaliya laga wadaa ayb ulaaika aladiina hada allahu bibuhudahum muqtadihiina waxaa laga wadaa alusuul alcilmiya ama towxiidka ayb walaakin hada aljamca buu sheekhu yihi marka walaakina hada aljamca jamcani alladii jamcaasoo dahabat ilayhi shaaficiyatu shaaficiyadu ay ku tageen yaridu calayhi waxaa ku imaanaya ku soo arooraya maa rawaahu lbukhaariyu fii saxiixihi ama yaruddu calayhi waa laga yaaba kutubta qaarkood inay qorayaan yaridu calayhi waxaa ku imaanaya oo yani waxaweye ishkaal ahaan ugu soo arooraya maa rawaahu lbukhaariyu waxa uu bukhaari wariyey fii saxiixihi ku wariyey fii tafsiiri suurati saad can mujaahid buuna ka wariyey annahu mujaahid sa'ala inuu weydiiye xageed ka qaadatay sujuuda fii saad suuratu saad sujuuddeeda xageed ka qaadatay buui ayib mujaahid baa odhanaya ayib uma anaabadii waa uma anaaba oo ahaa qisadii nebiyulaahi daawuud calayhi wala nabiyina salaatu wasalaam fa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi waxaan ka qaatay buu yihi wamin bimacnaa wuxuu ka wadaa aayaddan min duriyati daawud aayadda aayadaha ka soo warramayey ee ambiyada iyo rususha ka soo warramayey ayaa waxaa lagu sheegay duriyadii daawuud soo ma min duriyati daawuuda soo sidii loo soo waday markii ambiyadii la soo tiriyey baa waxaa la yidhi ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih yaa ku jira marka daawud baa ku jira sooma daawuud iyo duriyadiisaa ku jiroo soo sheegay maadaama la soo sheegay allana uu akhiira yidhi ulaaika aladiina hada allahu bibuhudahu hanuunkooda ku dayo nebi daawuudna meeshaa ilaahay sheegay inuu ilaahay u noqday oo khara raakican uu sujuuday halkaasaan ka qaadanaya mar weeyaane daawuud baa sameeyey mar labaad weeye nebigeenna dadkii ku dayada la yidhi buu ka mid yahay dadkii nebigeenna layidhi ku dayo ayuu ka mid yahay labadaa markaan isu geeya waxaa ii soo baxaysa nebi daawuud in lagaga daydo arrinta ayada halkaasaan ka qaatay waay ayb fasajadahaa waxaa sujuuday buuhi daawuudu daawuud baa sujuuday fasajadahaa rasuululahi rasuulkuna waa sujuuday sal lay waslam nebi daawuud baa halkaa sujuuday nebiguna sal lay waslam waa sujuuday ayb wa macluumu waxa la ogsoonyahy marka marka meeshau kaga dayday ulaaika aladiina hada allahu fabihudahum waqtadih cabdulaahi bni cabaas masaladuu u deliishanayo ma masalo ya maya waa masalo farciga leanna waxa weye sujuuddu yani wax weeyaan ma aha waa masale camali ah. ee masale ma aha muxuu ahay usuushii tawxiidkii diinta u noqonaysa maaha ayb wamacluumu buu marka ku yidhi ana sujuuda tilaawati sujuuda qur-aanka marka la ahrinayo la sujuudayahay min alfuruuc bay ka mid tahay laa min alusuul ka mid maaha waa musalax ay culimmadu uun yani waxa weyaan yani mutaahirintooda khaasatan ay furuuc iyo usuul iyo waa nooc min muxuu ahay min alisilaax walaa mushaaxata fi lisilaax yani masaa-isha ana inta badan waxay dhahaan furuuc kuwa cilmiga ama ictiqaadigaana waxay dhahaan usuul waa iska muxuu musalax waay ayb waqad bayana wuu cadday ibnu cabaas radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay sl sajadaha wuu sujuuday iqtidaa'an dayasho bidaawuuda daawuud uu ku dayday buu nabigu u sujuuday waqad bayantu waan cadday buu sheekhu hadihi lmas'alata bayaanan cadayn shaafiyan oo mxuu ahay mxuu ahay ku filan kaafi ah shaafiyan oo ruuxa caafiya fii rixlatii baan ku caddeeyey ayib yani rixlatuhu fi lxaj sheekh maxamed amiin shinqiiti caleyh raxmat ullah markuu ka soo baxay ardu shinqiit oo uu ka yimid saan tarjimadiisaba kusoo sheegnay kitaabka bilowgiisa wuxuu u soo baxay xaj buu usoo baxay rixlo dheeloo marka dhulka uu soo maray oo sida xajka ku tegey rixladaasaa marka waxaa laga qoray kitaab baa laga qoray waa kitaab hadda mabuuca ayb hal mujalad ah marka rixlat sheekh baa la dhaha rixlat lxaj lisheekh maxamed amin shinqiiti marka rixladaydaas baan ku faahfaahiyey buui masalada hal sharcu man qablana sharcun lanaa amlaa halkaasaan ku faahfaahiyey sidaas daraaddeed halkan waan iska gaabiyey waqad bayantu hadi almas'ala bayaanan shaafiyan fii rixlatii falidalika ikhtasartuha hunaa waa rixladaynu ka soo sheekayno markii dambe intuu yimid xaramaynka uu markaa meeshaa fadhiistay muusan laabanin marka ayb marka eh, muhimaddu wax weeyaan iswaafajinta u wahay muhimaddu wax weeyaan haddii la yidhaahdo sharcu man qablana sharcun lana oo madhabka jumhuurtu ay qabaanna markaasi wax weeyaan waxaa la tawjiihinayaa aayadda ah likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan haddii madhabka mashaafici iyo qolyahadoo raacsan oo la yidhaahdo laysa sharcan lanaana marka waxaa la tawjiihinayaa eh, wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum iyo ulaaika aladiina hada allahu bihudahu muqtadi labadaasaa marka la tawjiihinaya oo mnaa waxa weeye macno kale loo yeelay aayadda xigta waxa weye qowluhu tacaala waaladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum waaladiina kuwa caqadat ay gunuday aymaanukum midigyaalkiinu faatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda siiya qeybtooda siiya ayb ayaddani ishkaalkeeda wax waaye waxaa ka muuqda waladiina caqada idmaamka horta waxaa laga wadaa dad waxaa jiray xilligii carabta carabtu nooc waxay samaysan jireen bahwadaag waxa la yidhaha alxulafaa ama xaliif yacni waxa weye reerbaa waxay samaysanayaan way isu dhaaranayaan marka bahwadaag bay noqonayaan marka waxay isla wadaagayaan qaaraankii waxay isla wadaagayaan dhaxalkii ama ama laba ruux baaba samaynayaba laba nin ayaa waxaweye isu dhaaranaya markaasay noqonayaan bahwadaag noqonaya xilfiga noocaas oo kale ah ayaa waxa weeye markii hore laysku dhexli jiray markii hore intayna soo degin aayaadka ku khasisaya dhaxalka qaraabada ku khasisaya intayna soo degin oo aayaadka dhaxalku aysan imaanin waxyaalihii laysku dhexli jiray waxaa ka mida taxaalufka noocaas marka aayaddani waxay leedahay waaladiina caqadat aymaanukum fa aatuuhum nasiibahum kuwaasi aad yacni gacmihiinu ay wax la gunteen ood heshiiska wada gasheen ood bahawadaagtay tihiin ayagana marka aad dhimataan wax ka siiya dhaxalkii ayb haadihi laayatu aayaddani marka tadullu waxay kutusaysaa calaa irti alxulafaa ayb bahwadaagta dhaxalkeeda min xulafaaihim kuwa ay bahwadaagta yihiin ay xoolahooda wax ka dhaxlayaan waqad jaad waxaana timid aayatun ukhra oo tadullu kutusaysa calaa khilaafi dalika sidaasi ka duwan wahiya qowluhu tacaala wey waulularxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah dadka xigtada ah ayaga ayaa qaarkood baa qaarka kale xiga kitaabka ilahi iyo ilahay dhexdiisa qaar baa qaarka kale kasii xigtaysan oo ka mudan dhaxalka sida loo kala dhow loo kala mudan yahay baana dhaxalka loo kala leeyahay ayb ayaddan marka waxay ku xidhay dhaxalka waxay ku salaysay raximnimada taa horena waxay leedahay xilfiga soo ma iyo cuquudda sidee laysu waafajinayaa way waljawaabu wax weye ana hadihi laayata aayadani naasikhatun waa mid nasakhday liqowlihi tacaala wladiina caqadat aymaanukum wa nasquhaa inay aayaddani taa hore nasakday wa nasquhaa midda nasakhideeda lahaa midda hore ay nasakday huwa isaga ayaa alxaqu xaqa ah sida saxdaa ee xaqa ee sawaabka ah waa inay middan dambe taa hore nasakday oo dhaxalkii laysku dhexli jiray xilfigiiyo taxaalufka laysku dhexli jiray xugum horuu ahaa oo jiray laakiin waa la bedelay waxaa badashay waulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin oo dhaxalkii laga dhigay dhalasho iyo xorximnimo laga dhigay ayib aayaddaasaa badashay inay naskhi aayaddu aayadda ay naskhdo xukumkeeda badashay waa madhab daa'ifa min ahli lcilmi iyo aimmadii salafka sida saciid ibnu musayab xasanulbasri qataatat ibnu dicaama addaxaak ibnu kaiir baa la rajaxay sidoo kale madhabkaa waxaa maray inay aayaddu mansuukho tahay alimaamu maalik shaafici axmed fi riwaaya almashhuura cinda asxaabihi saas maana yani jumhuurtaa qabta jumhuur ulculamaa baa waxay qabaan inay aayaddan dambeto hore nasakday khilaafan liabi xaniifata ah, iyo waman waafaqahu cidda waafaqsan aayaddu waa mansuukha sidaa marka la yidhaahdana waxay khilaafsan tahay madhabka abu xaniife iyo dadka raacsan waxaa waafaqsan axmed fii ixda riwaayatayn riwaayada mashhuurada mooye midda kale axmed wuxuu la socdaa eh, abu xaniifu la socda ayb khilaafan liabi xaniifata waman waafaqahu fi lqowli odhahdooda ay yidhaahdeen biiri khulafai alxulafaa'i اlyowm dadka bahwadaagta ah inay xataa maanta isdhaxlayaan in lam yakun hadduusan ahaani wey lahu isaga waariun cid kaloo dhaxasha saas bimacnaa alimaam abu xaniifa iyo axmed waxay mareen fii riwaaya oo aan mashhuuro ahayn waxay mareen aayaddu mansuuqa ma ahe waa muxkama soo ma waaladiina caqadat aymaanukum fa aatuuhum nasiibahum waxay dhahdeen mansuuqa ma ahe xukunkeedu weli waa baaqi laakiin waxay khaas ku tahay ruux wax dhexla waaye sax hadday qaraaba joogto oo xigtadiisi ay joogto xaliifka iyo ka bahwadaagta ay yihiin waxba meesha uma yaallaan laakiin qaraabadiisii baa la waayay wax dhaxlaa la waayey yaa dhaxlaya waxay leeyihiin marka xaliifkiisii ay bahwadaagta ahayeen mag iyo wax walba wadaagi jireen ee isu dhaarteen kaas baa xoolihiisa qaadanaya oo dhaxlaya jumhuurtuna maxay leeyihiin dhaxal cid wax dhaxla loo waayo xoolihiisa xaggay aadaya baytulmaalkay aadayaan ah, bangiga dhexe dowladdaa iskale dowladduna muslimiintii bay matashaa soo maha macnaa muslimiintoo dhan baale waay markaas ayb ma kala xigaan ayb waqad ajaaba waxay ku jawaabeen bacduhum culimmada qaarkood waxay ku jawaabeen bianna macnaa fa'aatuuhum nasiibahum macnaheedu waa inay tahay ay min almuwaalaati waannusrati qaar waxayba yidhaahdeenba fa'aatuuhum nasiibahum nasiibka lagama wado dhaxal ee eh, waxaa laga wadaa ya muwaalaadka ya xidhiidhinta iyo hiilada nasiibkoodii ka siiya soo maydaan ku ballamin oo maydaan isu dhaaranin oo heshiis heshiiskumaydaan gelin inaad xilfi tihiin xilfiga maxaa ka dhalanaya inaad isu hiilisaan soo ma inaad isu hiilisaan isla markaana isdhowaysaanoo aada muxuu ahay dadka intooda kaleeto iska xigsataan marka muwaalaadkii iyo nusradii nasiibkooda ka siiya sidaa marka la yidhahdo marka wa calayhi ka markii la qabto macnaha lagu fasiro falaa tacaaruda baynahumaa labada aayadood wax iska horumaada kama dhexeeyaba ayib waxaa baaqia markaa noqonayso doodeedu furan tahay nusrada khaaskae xilfiga ku salaysan weli miyay sii jirtaa mise iyada lafteeda waa la bedelay ya waa masaladoodii ka taaganta ayb lakin taa hadda uma socono wacalayhi falaa tacaaruda baynahumaa waalcilmu cinda allahi tacaala tacaarudku wuxuu imaanayaa marka lagu fasiro ayada fa aatuuhum nasiibahum irtiga iyo dhaxalkaiyo xoolo marka lagu fasiro markaasay iska hor imaanayaan daahirka aayadda wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin lianna hal meel bay ka wada hadlayaan markaa dhaxal bay ka wada hadlayan laakiin hadii layidhahdo waaatuuhum nasiibahum aatuuhum nasiibahum oo nusrada iyo muwaalaadka laga wada laba meeloodoo kala gedisan bay ka wada hadlayaan yay ka kala hadlayaan saas daraaddeed iskama hor imaanayaan ayib in lagu fasiro nusrada iyo muwaalaadka waxaa laga soo guuriyaa ibnu cabaas iyo mujaahid waxaana rajaxay alimaamu naxaas aayadda xigta wax wey qowluhu tacaala walaa allaha xadiian walaa yaktumuuna ka qarin maayaan allaha alle xadiian wax wara ka qarin maayaan markay aakharo u tagaan gaaladu ilaahay tabaaraka wa tacaala ay hortagaan oo lala xisaabtamayo markaasi wax war oy qarin karaan ma jiro wax walba bannaanku yaalla waxna qarsan maayaan ayb ayadda daahirka waxay markaa eh, ay iska hor imaanayaan aayado kaloo sheegaya inay gaaladu maalinta aqar wax qarsan isku dayi doonaan inay wax qariyaan tanina waxay leedahay waxba qarin maayaan hadihi laayatu tadullu waxay kutusaysaa calaa ana alkufaara gaaladu laa yaktumuuna inayna qarinaynin min khabarihim warkooda iyo sheekadooda xaaluu ka mid yahay shay waxba inaysan qarinaynin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada waqad jaa-ad waxaa timid aayaatun ukhra oo tadullu kutusaysa calaa khilaafi dalika sidaasi ka duwan ka qowlihi tacaala uma lam takun fitnatu jawaabtood iyo fitnadoodu ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wallaahi ilaahay baan ku dhaarnay rabbinaa rabbigana ah maa kunaa maanaan ahayn mushrikiina kuwa ilahay wax la wadaajiy wallaahi rabbina maa kunaa mushrikiin mushrikiinba maanaan ahayn inay wax qariyaanba isku dayaan soo ma jeed shirkigoodiibay ka been sheegayaanoo inkirayaan waa wax qarin marka ayib wa qowlihi tacaala faalqaw salama maa kunaa nacmalu min suu xumaanba maanaan samayn jirin bay ya wax xunaanba maanaan samayn jirin dembiba maanaan samayn jirin ayib waxbay qariyeen soo ma wa qowlii tacaala bal lam nakun nadcu min qablu shay-an bal iskaba dhaafe lam nakun maana ahayn nadcu kuwa barya min qablu horan shay-an waxba maanaa baryi jir cid aan ilaahay ahayn maanaa baryi jir oo sanamyadii iyo walaayadii wixii aad ku imtixaanaydeen aawey maya maba jirtaba ayb marka aayaadkani maxay tilmaamayaan ya inay khabarkoodii iyo caqiidadoodii iyo isku dayayaan laa yaktumuuna allaha xadiian wax sheeka ma qarinaya haddana xadiian waa nakira fii siyaaqi nafyi tacumu wax habay yaraatay inayna qarinaynin bay muujinay tanna waxay muujinaysaa waxyaala waaweyn ba inay qariyaan iska badaa wax kale wixii ugu muhimsanaa ba isku daya inay qariyaan shalay isu waafajinaya wawajhu ljamci waxa wey fii dalika huwa maa bayanahu waa sida uu cadeeyey ibnu cabaas uu cadeeyey radi allahu canhuma lama su-ila markii la weydiiyey can qowlihi tacaala wallahi rabbina ma kuna mushrikiin maca qowlihi walaa yaktumuuna allah xadiian labadaa ayadood baa la weydiiyey ibnu cabaas markaasuu iswaafajiyey siduu isku waafajiyey oo uu cadeeyey wey oo maxay ah wa huwa wejigaasi waxwey iswaafajinta ibnu ana alsinatahum carabyadoodu ayaa taquulu dhahaysa wallaahi rabbina maa kuna mushrikiin wax wax inkiraya ee inuu wax qariya isku dayo waa carabka fayakhtimu allahu markaasuu ilaahay daboolayaa calaa afwaahihim afafyaalkooda wa tashhadu waxaa markhaati furaysa aydiihim gacmahooda wa arjulhum iyo lugahooda bimaa kaanuu yacmaluuna waxay samayn jireen wixii inay carabku qariyo isku dayay ayaa marka waxaa furmaya gacmihii iyo lugihiiba hadlaya ayb fakatmu lxaqi marka sidaa marka la yidhaahdo marka aayadda laa yaktumuuna allaha xadiian waa carabka maya waa waa waa waa gacmaha iyo lugaha waxba ma qarin karaan aayaadkan ay leeyihin wallahi ma wallahi rabbina maa kunaa mushrikiinana waa carabka waa biictibaarayn marka soo ma fakatmu lxaqi xaqa qarintiisu waxa weeye biictibaari lisaan carabka marka la fiiriyo wa wa cadamuhu xaqa qarin la'aantiisuna biictibaari اlydi wاlarjuli waay waa marka la fiiriyo lugaha iyo gacmaha ayb wa hada اljamcu jamca isagaa yushiiru ilayhi waxaa tilmaamaya qowluhu tacaala alyowma nakhtibu calى afwaahihim watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kanuu yagsibuun aayadaasaa tilmaamaysa alyowma maanta baanu nakhtimu xidhaynaa calaa afwaahim afyaalkooda korkooda afkaa la xidhaya watukallimunaa waxaana la hadlaya watashhadu waxaa markhaati furaysa arjuulhum lugahooda bima kaanuu yagsibuuna wixii ay samayn jireenee kasbanayeen marka aayadaasaa ishaaraysa buu leeyahay jamca isaga wa ajaaba waxay ku jawaabeen bacdu alculamaai culimmada qaarkood bitacadudi alamaakini meelaha kala duwanaanteeda meelaha arintani ku saabsan tahay meelo tirsan ah soo ma meelaha qaarkood markay joogaanna inay wax qaryaanba isku dayaan ilan soo maaha qiyaamadu sideedaba waa waa mashaahid soo ma waa meelo amaakin xaalado kala duwan marka meelaha qaarkoodna waxba inay bay isku dayaan meelaha qaarkoodna waxma qarsan karaan marka tacadud amaakin qaar baa saa ku fasiray way qarinayaan fi waqtin waqti walaa yaktumuuna ma qarinayaan fii waqtin aakhara waqti kalena ma qarinayaan marna wixii waxay ku qasban inay wax walba sheegaan marna wax qarsaday isku dayayaan waalcilmu cinda allah jawaabo kalaa jiro aayadda laga bixiyey laakiin eh, mxuu ahay taas hore ayaa u fiican aayadda kale waxa wey qowluhu tacaala wain tusibhum xasanatu yaquluu hadihi min cindi illah wain tusibhum sayi'atu yaquluu hadihi min cindika qul kullu min cindi illah wain tusibhum hadday asiibto xasanatun xaalad wanaagsan gaaladii yaquuluuna yaquuluu waxay dhahayaan haadihi min dani min cindi illahi ilah agtiisa ka ahaatay barwaaqay heleen roob bay heleen caruur bay heleen waxay rabeen bay heleen waxay leeyihin ilahi baa na wain tusiibhum hadday asiibto sayi'atun xaalad xuni hadday asiibtana abaar cuduro faqri yaquulu waxay leeyihiin haadihi midani min cindika adiga agtaaday ka ahaatay adaan noo keenay saancad baa tahay qumay baa tahay balaayo allah kuu rid adaan noo laha xaggana qul waxaad tidhahdaa nebigo kullun mid kasta oo ah xasanad iyo sayi'adaba min cindi illaahi ilaah agtiisuu ka ahaa war waxaanad kala wadaan ma kala socdee kulligood xagga ilahay bay ka yimaadeen ku dheh ayib aayaddaasi marka maxay tilmaantay sayi-aadka iyo xasanaadka labaduba ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisay ku ahaadeen kulli ilaahay baa qadaray ilahay baa qorsheeyey xagga ilahay bay ka yimaadeen wahaakada ayib kama baxsana ilahay qadihiisa qadarkiisa aayadda marka wuxuu yidhi laa baynahu aayaddaasi qowlkaa ilaahay iyo wabayna bayna qowlihi tacaala maa asaabaka min xasanatin fa min allah wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsika iska hornimaad kama dhexeeyo qowlkaa hore iyo qowlkan oo labaduba laba aayadooda iskama hor imaanayaan maa wixii ku asiibo min xasanatin waana xaalad wanaagsan ah fa min allahi xagga allay ka ahaatay wamaa asaabaka wixii ku asiibo min sayi'atin xaalad xumana fa min nafsika naftaada xaggeeday ka ahaatay ayb xaggee wey marka tacaarudka daahirka ah aywa midda hore waxaa la yidhi qul kullu min cindi illaah oo sayi-adii waxaa la yidhi min cindi illaah soo ma halkanna waxaa la yidhi wamaa asaabaka min sayi'atin marka sayi-aadku fa min nufuusi miya mise min cindi illaahi waay waxay tidhi fa nafsik aayadina waxay tidhi min cindi illaah halkaa meesha daahirka ay mxuu ahay iswaafajinta u bahan waljawaabu jawaabtu wax wey daahirun wa huwa jawaabku wax weeye ana macnaa qowlihi wain tusibhum xasanatun ay madarun baa wada roob wa khisbun iyo barwaaqo wa arsaaqun iyo arsaaq wa caafiyatun iyo caafimaad hadday helaan yaquulu waxay dhahayaan haada kani akramana allahu bihi ilaahay baa nugu karaameeyey ya ilaahay baa nugu maamusay wain tusiibum hadday asiibto sayi'atun ti xaalad xuni haday asiibto ay waxaa laga wadaa jadbun abaar jadbun ingeeg iyo waqaxtun abaar yani ingeeg iyo abaar iyo nabaadguur wa faqrun iyo faqri hadduu asiibo wa amraadun iyo cuduro yaquulu waxay dhahayaan haadihi tani min cindika adiga agtaaday ka ahaatay ay waxay ka wadaan min shumika baaskaaga waa ah. yaa muxamadu muxamadow iyo wa shumi maa ji'ta bihi iyo waxaad la timid baaskii waan ladnayn barwaaqaan ahayn waxbaan haysanay waa fiicnayn markaad noo timid ayaad waxankadaata la timid waxaad la timid iyo diinta aad wadataana sharkan iyo balaayadan wadata adigii waxaad la timid baa waxaan kaatakeena wey macna qul waxaad tidhahdaa marka lahum iyaga waxaad ku tidhahdaa kullu daalika kaasoo dhan min allah xagga alluu ka ahaa war anugu abaar ma keenin faqrina ma keenin diintan watana sababu ma ah aniguna sababu ma yihi ilaahay bay ka timi sooma xagga allay ka timi saadhawe wamacluumun waxaa la ogsoon yahay ana allaha alle huwa isagu alladii midka inuu yahay ya'tii la yimaada bilmatari roobka wاlrisqi iyo risqi wاlcaafiyati caafimaadka kamaa sida anahu isaguba ya'ti uu la yimaado biاljadbi ingeegiyo wاlqaxti abaartii wاlfaqri faqriga wاlamraad iyo wاlbalaayaa iyo balaayooyin tanna isagaa keena tanna isagaa keena wanadiiru hadihi اlaayati aayaddan midda la midkii waxa weye qowlullahi ilahay odhahdiisa fii fircawna wa qowmi maca muusa fircawn iyo qowmkiisii nebi muuse markii la jirankoodii ayuu alla tabarak watacala markuu ka sheekeynay wuxuu yidhi wain tusibhum sayi'at eh, yaayaruu bimuusa waman macahu hadday asiibto tii mid xuni hadday asiibto waxay baasaysanayaan muuse iyo iyo dadka la socda oo muuminiintaa ah. oo waxay leeyihiin muusow waxaan oo dhan adagaa sabab u ah abaarahan iyo waxan iyo eh, adig iyo waxa ku raacsan iyo waxaad wadataa sabab u ah yani sharka iyo dhibka ku dhacay baa waxay saadaashanayaan inuu isagu sababu yahay tii oo kale waahay ambiyada badankood baaba saa lagu sameeyey nabigeenna markay leeyihiin fa min nafsika ya waxaan ujeeda muxuu ahay ay ay leeyihiin adaa dhibka noo lahaa ambiyadii horaa lagu yidhi waahay saas daraaddeed baa wuxuu ugu jawaabay jawaabta la siiyey waxay noqotay alaa inamaa aa'iruhum cinda allah ain tusibum sayiat yaayaruu bimuusa waman maca alaa inamaa aa'iruhum cind allah aairka ah, marka waxaa laga wadaa nasiibkooda waxaan ay heleen ya ilahay agtiisu ka ahaa ama aa'iruhum waxaa la yidhaahdaa camalkooda labadoo la dhihi kara soo ma aaa'iru maa yatiiru min alinsaan oo camalka iyo waxa uu samaynayana waa la yidhaahdaa daa'irka waxaa kaloo la yidhaahdaa wixii ilaahay u qadaro u qorsheeyey oo nasiibkiisa ah soo ma labadaba way noqon kartaa man ayib marka ilahay agtiisa ka ahaato wa qowluhu ilahay odhaantiisa tacala koraayo fii qowmi saalixin maca saalix nebi saalix iyo qowmkiisii markuu ilahay ka hadlay wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen qaaluu tayarnaa bika waan ku baasaysanay adiga iyo wabiman macaka iyo inta kula socotaba ayb saas daraaddeed wuxuu ugu jawaabay aa'irukum cinda allah bal antum qowmun tuftanuun soo ma ahayn aa'irukum cinda allah ilahay agtiisu ah dad fidnaysan la fidnaynayo meel xun loo wataa tiin wey macnaha ayb ibnu qayim caleyh raxmat wuxuu leeyahay aa'irukum cinda allah bal antum qowmun tuftanuun markuu fasira wuxuu yidhi ay ana aa'iruhum haahuna huwa sabab aladii yajiiu fiihi khayruhum wa sharuhum fa huwa cinda allah ayb bimacnaa sababta waxaani ku imaanayo ya ee khayrkan iyo sharkan iyo dhibkani ku imaanayo waa iyaga marka ilaahay loo tiirinayana waxaa loogu tiirinayaa qadaa'an wa qadaran marka addoommada loo tiirinaya waxaa loogu tiirinayaa tasabuban sabab bay u yihiin soo ma ayuu qaabkay hadda u isticmaalayaan waa qalado baasaysigo dhanba xaqiiqo jirta maaha laakiin marba qur-aanku wuxuu u isticmaalayaa waxyaalaha dhacaya marna in addoommada loo tiiro idhaahda idinkaa idinkaa yani waxa weeye idinkuu idinkaa keenay soo ma idinkaa keenay marna xagga ilaahay baa qur-aankaa qul huwa min cindi anfusikum soo ma awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum aayadda inoo soo socota sidoo kaleeto wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum marka marna maxaa addoommada loogu tiirinayaa marna ilaahay loogu tiirinaya alla marka loo tiirinayo bimacnaa waxaa laga wadaa isagaa qadaray isagaa qoray isagaa abuuray wax marka addoommada loo tiirinayana sabab bay u yihiin waay sababtii waxaanay ku yimaadeen ayagaa la yimid waa dunuubtooda waa khaladaadkooda waa gafkooda baa waxaan sababay iskama hor imaanaysa marka saas weeyaan ayib wa qowlu asxaabi alqaryati baa iyaduna la mida nimankii degmada u saaxiibka hadalkoodii ay lirusuli ku yidhaahdeen aladiina rusushaasoo ursila ilayhim loo diray qaaluu waxay yidhahdeen innaa tatayarnaa bikum waan idin baasaysanay lain lam tantahuu haddaydaan arrimahan joojini waxaad wadaanna oo idaan ka istaaginin lanarjumannakum waanu idin rajminaynaa ayib iyaguna waxay ku jawaabeen aa'irukum macakum ain dukirtum bal antum qowmun musrifuun saas way macnaha aa'irukum macakum yacni baaskiinna idinkuu idinla jiraa waay waxaan baaskan keenayahay waa camalkiinna waay saas maana ayib wa ama qowluhu awdhaahdiisa alla uu yidhi maa asaabaka min xasanatin fa allah ayib maa asaabaka wixii ku asiibay oo min xasanatin fa min allah ay waxaa laga wadataa iyadaa liannahu huwa isagu almutafadilu waa midka dheeraad siiyey bikulli nicmatin nicmad kasta oo addoommadu haystaan midka dheeraad siiye waay wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsikana waxaa laga wadaa ay min qibalika xaggaagay ka timid wa min qibali camalika camalkaaga xaggiisay ka socotaa anta adiga id ciladu waxawey laa tusiibu ma asiibto alinsaana insaanka sayi'atun xaalad xuni ma asiibto ilaa bima kasabad yadaahu ilaa wixii gacmihiisu sameeyeen sababteeda mooyaane kama qaala tacaala siduu alla uu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabad aydiikum wayacfuu can kaiir marka sabab waay adoommadu acmaashoodii waxay samayna waa sabab ayb wasayatii in sha allahu tacaala wuu imaan doonaa taxriiru lmaqaami maqaamka yani waxa wey tifatiridiisiiyo faahfaahintiisu way imaan doontaa fi qadiyati afcaali اlcibaad inaan ka hadalloon faahfaahino addoommada afcaashooda bimaa yarfacu wax kor yeela alishkaala yani ishkaalka iyo bushiga wax koryeela ayaa imaan doona oo masaladaa ku saabsan fii suurati shamsi buu ku imaan doonaa fi lkalaami buu ku imaan doonaa markaan ka hadlayno calaa qowli tacaala faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha yani waxaa jira masale la yidhaahdo afcaalu lcibaad addoommada afcaashooda iyo ilaahay abuurka uu abuuray iyo addoommadu maxay ku leeyihiin iyo alla tabaaraka wa tacaala muxuu ku leeyahay waa masalada caanka ah ee ay ku inxiraafeen nimanka la yidhaahdo nimanka la yidhahdo qadariyada soo ma oo qadariyadu laba ugu kala baxeen alqadariya aljabriya oo yidhi addoommada afcaashoodu sidoodaba addoommadu way qasban yihiin wax khiyaara iyo iraado maba lahaba waxa ay samaynayaan oo dhanna waa wax ilaahay ku qasbay bay dheh aljabriya qolana waa nimankan la yidhaahdo qadariyada caanka ku ahoo waa nimanka yidhi adoonku isagaa la madax bannaan ficilkiisa isagaa samaynaya ilaahayna shaqo kuma leh awoodna kuma laha kamaba celin karaba ya addoonkaa la madax bannaan oo marka waxay noqonaysaa laba khaaliq baa jira khaaliq addoommada abuura iyo addoonkiioo ficilkiisa abuura saas daraaddeed ba waxaa lagu magacaabay majuusu hadihi lumma xadiidka culamada qaarkood ay tasiininayaan leesh majuusu hadihi lumma loo yidhi leanna waxay sugeen laba khaaliq khaaliqu اlacyaan iyo khaaliqu اlafcaal khaaliqu lafcaal oy addoommadii ka dhigeen iyo khaaliqu lacyaan oy ilaahay ka dhigeen majuusu hadihi luma saasaa loo marka meeshaasaan kaga hadli doonaa waaye waa masalada ay culimmadii selafku kutubta badan ka qoreen oo uu ka mid yahay khalqu afcaali اlcibaad lilimam bukhaari caleyh raxmat ullah iyo sidoo kale xataa kitaabka towxiidkiisa kitaabkan oo saxiix albukhaariga aakhirkiisa oo kitaabu towxiid oo uu ku khatimay saxiixiisa masaa-isha inta badan oo tabwiibkiisa marka la xaqiijiyo waxay ku saabsan yihiin masalada iyadaa addoommada afcaashoodu inay makhluuq tahay oo ilaahay uu abuuray addoonka iyo ficilkiisa labadaba wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun halkaasaan mar ku xaqiijin doonaa ayb oon kaga hadli doonaa marka laakiin muhimaddu wax weeyaan muhimaddu wax weeyaan khulaasadeedu waxa weeye addoonku waa makhluuq ficilkiisuna waa makhluuq nisbaynta loo nisbaynayo waxyaalaha qaarkood isaga loo tiirinayana waa sabab waay min baab inuu sabab u yahay saas way macanaa laakiin wax ma abuuro waxna lama madax bannaana wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu waay hada billahi towfiiq sal allahuma wslm wbaarik cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm